bsmi اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh slى الlه عlيه وعlى آله وصaxبه وsلم تسليimا kaثيirا إlى yوم الdين qال المؤلف رaximه الlه الdرس الخاamiس والعشhروuن dersigaa شhan iyo labaatanaad maqtl cmra radي الlه عnه waa dilkii cumar bn khaaab radia allaahu canhu wa ardaah la dilay baynamaa xilli kaana uu ahaa cumaru cumar yusallii mid tukinaya dadka salaata subxi salaadii subax id xilligaa dakhala calayhi waxaa u soo galay abuu lu'lu'ata almajuusiyu alfarisiy ninkii la odhan jiray abuu lu'lu'ata almajuusi ee farisiga ahaa faacanahu waxaanuu ku wareemay oo uu ku dhuftay bilkhinjari murjin sita acnaatin lix meelood ayuu kaga wareemay oo uu kaga dhuftay ixdaahunna lixdaa dhaawacee uu gaadhsiiyey midkood taxta suratihi xundhurta hoosteeda ayuu kaga dhuftay uma dabeetana ninkaasi naxara nafsahu naftiisa ayuu bireeyey oo waa isdilay bacda an tacana kadib markii uu sii dhaawacay amaba uu dhaawacyo sii gaadhsiiyey halaathata cashara rajulan saddex iyo toban nin maata waxaa dhintay minhum saddex iyo tobankaa uu dhaawacay sabcatun toddoba amaa cumaru cumar miyaa fa innahu cumar saaxa waa dhawaaqay markii ninkani uu dhaawacay waxaanuu yidhi qatalanii alkalbu aygii baa i dilay uma dabeetana saqata wuu dhacay fa sallaa binnaasi dadkii waxaa tukiyoo salaadii dhammaystiray cabduraxmaan bnu cawfin radia allaahu canhu oo ka mid ahaa raggii ku daba tukanayey uma dabeetana duciya waxaa loogu yeedhay adabiibu dhakhtarkii licumara cumar bnu khadaab radia allaahu canhu falamaa lam yajid markii aanuu helin cumaru cumar lilqadaa'i qadarkii alleh xiilatan xeelad uu kaga badbaado macnaa dee markay tala faraha ka baxday u arkay in waxa weeye dhaawacaasi uu yahay mid khatar ah oo uu dhiman karo qaala waxa uu yidhi alxamdu mahad oo dhani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allihii lam yajcal aan ka yeelin maniyatii geeridayda iyo sababteeda biyadi rajulin qof gacantii qofkaasoo yadaci sheeganaya alislaama islaamnimo macnaha qof gaal ah oo aan muslimba ahayn mar haddii gacantiisa aan ku baxay oo alxamdu lilah wali cumar ah, darsigani wuxuu ku saabsan yahay cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaa waxaynu ka soo baxnay amaba soo aragnay masiiradii iyo maraaxishii kala duwanayd ee khilaafadiisu ay soo martay iyo shaqooyinkii duulaamadii iyo futuuxaadkii cumar binu khadaab radia allaahu canhu intii xilka uu hayay waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu u suurtogeliyey cumar binu khadaab waxa ay ku soo dhammaatay khilaafadiisu in la dilay oo waxa weeye gacan ka xaq darani ay dishay waxaanaad moodaayo dee taasi ay caddaynaysaaba in ilaahay u rumeeyey ducadii uu ku celcelin jiray cumar oo cumar waxa uu odhan jiray allaahuma rsuqnii shahaadatan fii sabiilik ilaahayow waxaad igu arsaaqdaa shahaado iyo shahiidnimo adigoo jidkaaga iyo diintaada ku taagan oo u socda yacni taasuu ku ducaysan jiray weliba wuxuu raacin jiray wajcal mowtii fii baladi rasuulik halka aan ku dhimanayana ilaahu ka dhig halkii nebi moxamed uu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam lagu aasay oo madiine ah ilaahay waa u aqbalay oo cumar bnu khadaab qutila shahiida wa qutila fii baladi rasuuli illahi sala allahu alay slam waxaanuu ku dhintay beledkii iyo deegaankii iyo halkii rasuulku uu ku dhintay waxaana lala aasay rasuulka calayhi salaatu wasalaamo dee waxa weeye halkii rasuulkaba lagu aasay baa lagu aasay cumar cumar bnu khaaab radia allaahu canhu intii aanu dilkani dhicin waa uu riyooday wuxuu ku riyooday iyadoo waxa weeye shimbiri ah, waxa weeye ay ah, ama aan idhaahdo waxa weeye digaagid ama diig in uu jidhkiisa meel ka mid ah saddex jeer afka kaga dhuftay oo uu ka gujinayo ayuu ku riyooday dabeeta waa khudbadeeyeyoo riyadaana dadkii waa u sheegay waxaanuu ku yidhi maa uraahu ilaa xuduura ajali riyadaasi wax markii aan fasiray waxaan u badinayaa geerideedii inay soo dhowaatay iyo ajashaydii ee saa ula socda haddaba cumar binu khadaab isaga oo maalin maalmaha ka mid ah, maalin arbaca ah isagoo salaadii subax dadka tukinaya markii sufuufta si fiican uu u simay salaadii uu xidhay ayaa waxaa soo gaaday oo si dhuumasho ah ugu soo dhawaaday dhowaaday abululu'at almajuusi ninkaa gaalka ah addoon u ahaan jiray ninkaasi oo uu ahaa waxaa la isweydiin karaa abululu'at almajuusi muxuu ku maagay cumar bin khadaab muxuu haystaa abu lulua wuxuu addoon u ahaa almugiiratu bnu shucba saxaabigii la odhan jiray ayuu addoon u ahaa maalin maalmaha ka midabaa cumar ayuu u tegey isagoo ka cabanaya mugiira binu shucba oo dee sayidkiisii ah wuxuu uhi cumarow waxaan ashkate ka ahay almugiira binu shucba ninkaa addoonka aanu ahay iga qabo culays buu isaaray anaan qaadi karay dakhliga iyo wax soo saarka uu iga doonayo markaan soo shaqeeyo waa lacag badane ha iga khafiifiyo u sheeg cumar binu khadaab waxa uu ku yidhi isagoo la hadlaya markaa ninkan abu abulu'lu'at almajuusi baa waxa uu ku yihi ittaqi illaaha wa axsin ilayh waar ilaahay ka baqo oo ninkani waa sayidkaagii eh samafalkiisa ku dadaal oo ha ka hor iman cumar markaa qorshihiisu wuxuu ahaa dee ninkana waani mugiirana gaarula hadal ila mugiira markaa meesha muu joogin oo aa ninka laga cabanayo ee ninkani uu ka cabanayo wuxuu ninkani ugu jawaabay cumar markii uu kuuhi war ilaahay ka cabso kelmad aada u cajiiba wuxuu yidhi wasica annaasa cadluhu hayrii alla ilaahay cumar kaa soo arki maysaan wasica annaasa cadluhu cadaaladiisu ummadda oo dhan bay deeqday hayrii aniga mooyaane aniga imuu cadaalad samay laakiin ummadda kale waa tan ka wada mahad sheeganaysa ee uu cadaalad samaynayo aniga miyaa gaboodfal buu u sameeyey halkaasaa horta xiqdi iyo xasad uu ka bilaabay go-aanna uu ku gaadhay markaa cumar inuu dilo waxaa ku dhaliyey marka laga reebo gaalnimadiisa iyo dee nacaybka marka horeba uu qabay islaamka iyo muslimiinta taasaa cumar sababsaday keliya inuu ku ilaahay ka cabso oo sayidkaaga wanaaggiisa iyo waxaad ugu samafaleysa ilaali markaa ninkan isaga ahi cumar binu khadaab radia allaahu canhu ardaahu markaa dadkii tukinaya ayuu la soo gaaday murjinka ama eebada weliba wuu soo sumeeyey sun buu soo mariyey si dhaawacu hadduu waxba ka tari waayo suntaa uu ugu dhinto markii uu dhaawacay cumar binu khadaab uu dhawaaqay isagoo oo le qatalanii alkalbu ama akalanii alkalbu labadaba waa la soo wariyey marka wuu sii wadi kari waayey salaadii dadka inuu tukiyo cabdiraxmaan binu cawf oo daba taagnaa buu qabtay oo gacantiisa uu qabto oo dee xagga imaamnimada iyo dadka inuu salaada u dhammaystiro waxa weeye kusoo dhoweeyey cumar uu dhacay marka ninkan isaga ahina waa baxsaday intii uu sii ordayeyna dadyow kala duwan buu sii dhaawaco midba uu wax sii geliyey ilaa toddoba sagaalna waa la sheegaaye markii dambe uu arkay inaan u badbaadayn gacantana lagu dhigayana isagaa isdilayba oo qudha iska jaray dadkii uu sii dhaawacayn badan oo kamidana way dhinteen oo sababba waxa weeye uu noqday dhimashadooda cumar binu khadaab radia allahu canhu ardaa gurigiisaa loo qaaday dhakhaatiir baa loogu yeedhay caana iyo cabitaan wixii lagu qaban karayey dawaabaa lagu qabtay wixiiba waxay ka baxeen halkii dhaawac xundhurta hoosteeda ayaa caanihii iyo biyihiiba uu ka sii daayey waxaana halkaa markaa dee ka muuqatay in xanuunkaa iyo dhaawaca gaadhay mid halisa uu yahay naftiisuna ay khatar ku jirto markii dadka uu weydiiyey cidii dhaawaca u geysatay dee markuu soo miyirsaday waxaa lagu yihi abululu'at almajuusi buu ahaa markaasaa dabeetna wuxu uhi alxamdu lilaahi aladii lam yajcal maniyatii biyadi rajuli yadaci lislaam waxaa mahadle allaha geeridayda aan sabab uga dhigin qof islaamnimo sheeganayo oo dee berri ka maalin islaamnimada iyo shahaadateynkaa igula dooda ama yidhaha dee muslim baanahay khaldamay mar hadduu gaal ahaa gaalnimadiisuna caddayd kaa aan ku baxay o alxamdulilah oo anaan qof muslima isku seegayn maalinta qiyaamaha marka eh, saasaa cumar radia allahu canhu ardaah maalmo kadib ilaa saddex maalmood ayuu sii noolaa iyo wakhti kooban kadibna waa dhintay radia allahu canhu wa ardaa dilka cumar binu khadaab iyo geeridiisaasna waxay furtay albaab weyn oo fitna ah oo maalin maalmaha ka mida baa cumar saxaabadii isagoo la sheekaysanaya ayaa waxa uu weydiiyey xudayfa binuulyamaan bal ka warran axaadiistii fitanta iyo waxaad ka haysa wax nooga sheeg markaasaa wuxuu rasuulku wuxu uhi fitno weyn baa dhici doonto oo ummadda muslimiinta dhexdooda ka dhici doonto cumar marka wuxuu ka warwareeyey inuu fitantaa gaadhayo dee ay ku dhici doonto markaasaa wuxu uhi maya cumar oo fitantaasi kuma dhowaa adiga iyo iyada albaabaa idin dhexeeya wuxu uhi albaabkaa miyaa la jebinayaa mise waa la furi doonaa miya waa la jebinayaa haddaa dib loo xidhi maayo marka albaabkan la sheegayba waa cumar laftiisa dilkaa la dilay baana fitantuba ku bilaabantay oo dee cumaanna waa tii la dilay cali bin abi aalib saas laeg fitan badanna waa tii saxaabada ka dhex dhacday marka waaya wuxu uhi baynamaa kaana cumaru xilli cumar uu ahaa yusallii mid tukanaya salaata subxi salaadii subax oo dadkana tukinaya id dakhala calayhi waxaa markaasi u soo galay abu lu'lu'ata almajuusiyu alfarisiy faacanahu waxa uu ku wareemo uu ku dhuftay bilkhinjari warankii ama eebadii iyo murjinkii uu sitay sita acanaatin buu ku dhuftay lix waxa weeye dhaawac ixdaahunna midkoodna taxta sura taxta suratihi xundhurtu hoosteeday kaga dhacday uma dabeetana naxara nafsahu ninkaasi naftiisa isagaa gowracay oo isdilay bacda an acana kadib markii uu wareemay ee uu dhaawacay alaaata cashara rajulan saddex iyo toban qof maata minhum sabcatun toddoba ka midina ay ba amaa cumaru cumar miyaa fa innahu saaxa wuxuu ku dhawaaqay markii ninkani uu dhaawacay qatalanii waxa ay dilay alkalbu aygi uma saqata cumar waa dhacay marka fa sallaa binnaasi dadkii markaa waxaa tukiyey cabduraxmaan bnu cawf ayaa tukiyey intii dhinnayd oo weliba salaaddii soo gaabiyey bimacnaa qiraa'o kooban ku tukiyey uma dabeetana duciya abiibu dhakhtarkii baa loogu yeedhay licumara cumar radia allaahu canhu falamaa lam yajid markii aanuu helin cumaru cumar lilqadaa'i qadarkii alle xiilatan xeelad uu kaga badbaado macnaa markuu arkay dee in dhaawacaasi uu u dhimanayo ile nin weyni wadkiisa waa yaqaanaaye qaala wuxuu uhi alxamdu mahad oo dhani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allihii lam yajcal aan ka yeelin maniyatii dhimashadayda iyo geeridayda biyadi rajulin nin gacantii aan ku sababin kaasoo yadaci sheeganaya alislaama islaamnimo as'ila man qaatiluu alkhaliifati cumara radia allahu canhu waa kuma ninka dilay cumar bnu khadaab udkur waxaad sheegtaa maa tacrifuhu waxaad ka garanayso eed ka xusuusato can haada alxaadiidi dhacdada iyada ah maada qaala cumaru cumar muxuu yidhi cindamaa calima markii uu ogaaday annahu laa xiilata lilqada ilaahay qadarkiisa meel looga baydhi karaa inaanay jirin addarsu saadis walcishruun darsiga lix iyo labaatanaad cahdu cumara bishuuraa waa ballantii cumar waxa weeye kula ballamay saxaabadii weliba intii uu soo xushay bishuuraa wada tashi inay sameeyaan lamaa axasa markii uu dareemay cumaru cumar radia allaahu canhu bilwafaati geeridii inay ku soo socoto dhaawaca culusay gaadhay awgii cahida wuxuu kula ballamay fi shuuraa oo saxaabadii uu kula ballamay in laga tashado bishuuraa in laga tashado oo wadatashi laga yeesho fi ikhtiyaari khaliifati khaliifada doorashadeeda in laga tashado wuxuu kula ballamay fii sittatin min kibaari saxaaba lix ka mida ah saxaabada raggoodii waaweynaa ee haldoorka ahaa wa hum raggaasi waxay kala ahaayeen caliyu bnu abi aalibin wa cuhmaanu bnu cafaana wazubayru bnu lcawaam wa sacad bnu abi waqaasin wa cabduraxmaan bnu cawfin wa alxatu bnu cubaydillaah lixdaas saxaabi ayaa cumar binu khadaab uu kula ballamay inay ka soo tashadaan cidda loo xulanayo ee loo dooranayo ee khaliifada noqonaysa cumar dabadii wakhtaara cabdallaahi cabdillaahina wuxuu u xushay cumar oo ibnahu inankiisii ah liyashhada si uu goobjoog uga noqdo ijtimaacahum kulankooda waxay uga baahdana dee ay u dirsadaan walaysa lahu manuu ku lahayn cabdillaahi binu cumar min alamri taladaa la gorfaynayay shay waxba isagu talada waxba kumuu lahayn laakiin goobjoog inuu ka ahaado ayuunbaa uu cumar u xushay uma dabeetana tuwufiya radia allaahu canhum cumar binu khadaab waa la oofsadoo geeridiibaa u timi wa dufina waxaana lagu aasay bijiwaari saaxibayhi labadiisii saaxiib agtooda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa abi bakrin radia allahu canhu waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abu bakar dhinacooda ayaa lagu aasay iyo agtooda wa kaana cumruhu cumar da-diisu waxay ahayd yowmaalwafaati maalintaa uu dhintay alaaatun wa situuna sana saddex iyo lixdan sano wa muddatu khilaafatihi muddadii xilka uu hayey ee ummadda uu u talinayeyna cashru sanawaatin waxay ahayd toban sano wa sitatu ashurin iyo lix bilood wa arbacatu ayaamin iyo afar maalmood cumar binu khadaab radia allaahu canhu arda markii uu arkay xaaladiisu inay culus tahay dee geerina qarka uu u saaran yahay waxa uu ku talagalay ama uu ku dadaalay sidii ummadda u geeriyoon ciddii isaga bedeli lahayd ay uga tashan lahayd ummaddu xulashada khaliifaduna rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyooday isagoo ummadda aan u magacaabin ciddii xilkaa qaban lahayd ayuu rasuulku geeriyooday waxaanay leeyihin culimadu rasuulku yaanu nasgaraynin be dee astaamaa la hayay inuu abubakar noqonayo qofka bedelaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka mar haddii astaamaha iyo caddaymaha iyo calaamadaha la hayay baahiba looma qabin in la sheego ummadduna way ogeyd cid abubakar ka mudan oo khilaafada qabanaysa inaanay jirin marka rasuulku ummadda garaadkeeda iyo astaamihii uu bixiyeyba u itikaalayo uma magacaabinba dee haddana sidii bay noqotayo abubakar baa loo xushay abu bakar markii uu geeriyoonayey hab kale ayuu isagu sameeyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanuu samayn oo ciddii bedeli lahayd sidii loo heli lahaa cumar waxaan abu bakar cumar binu khadaab buu ummadda u xushay oo markii u yihi ka tashada ee nimbe meel uu ku taaray abu bakar isagaa u xulay ummadda inuu cumar noqdo khaliifat almuslimiin ee bakar beddelaysa waayo abubakar wuxuu ogaa ummadduna ogey cumar inuu yahay qofka ku soo xiga abubakar markay noqoto mudnaanta marka abu abubakar qaabkan uu sameeyo aanu rasuulku samayn oo dee sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kale muu yeelin isagu isagaa ummadda u magacaabay cidda talada qabanaysa abu abubakar markii hore ha yidhahda ka tashada laakiin markii ay xoogaa qoloba meel ra'yigoodu noqday isagaa abubakar markii dambe magacaabay cumar cumar binu khadaab laftiisuna markii la gaadhay dee ajashiisina ay soo dhowaatay dhaawiciina cuslaaday isna hab kalu u dhigay qaabka loo dooranayo cidda isaga beddelaysa oo lix ka mida kibaar asaxaaba raggii ugu roonroonaa haldoorka ahaa ayuu soo xushay lixdaas saxaabi ee uu soo xushay mid kastaaba wuu u qalmaa inuu noqdo khaliifata almuslimiin qodobka koowaad oo ku xusho horta kaasu ah in lixdaa mid waliba uu mudan yahay inuu noqdo ka cumar beddelaya haba sii kala fadli badnaadaan waxaa kaloo uu arrintan yacni uu u sameeyey lixdaasi inay noqdaan ahlulxalli waalcaqdi iyagu dadkii go'aanka aanka gaari lahaa ee soo xulan lahaa ciddii cumar bedeli lahayd taladii markii ay rogrogeen ay gorfeeyeen sidaynu arki doonno de waxaa soo baxday in cuثmaan binu cafaan loo dhiibo talada oo khaliifat اlmuslimiin uu noqdo marka lixdaa wuxuu u xushay cumar si ay uga soo tashadaan waxaanay leeyihin culimmadu waa mid ka mida ah hababka sharciga ah ee madaxda lagu xusho in dadka waxgaradka ah iyo dadka mudantaa ah la yidhaha idinku soo xula qof idinku noo soo xula ahlulxalli waalcaqd ama qofka madaxda ahi inuu isagu dadka u soo xulo qofkii bedeli lahaa sidaa abubakarba uu sameeyey haddee cumar buu ila soo xushay laakiin hababkan hadda la isu doorto iyadu shareecada meelba kuma laha de ee dimuqraadiyadda iyo qabyaaladda ku salaysan oo maanta habka madaxda loo doorto markaad eegto habkii abubakar loo doortayna ma aha sidii cumar loo doortayna ma aha sidii cuhmaan binu cafaan loo soo xushayna ma aha iyo dee dadkii kale ee khulafada ahaa waxaan leeyahay ummadda hoggaankeeda qabtay ee sida saxdaa loo doortay ee maanta waxaa la maraa dariiqo gaalada laga soo waariday oo loo yaqaano dimuqraadiyad iyo in dadku wada codeeyaan dabeetana aqlabiyadda iyo codka cidda ugu badanee hesho uni ay madax noqoto shareecadu laakiin habka noocaasa kamay dhigin habka lagu doorto madaxda waayo ummaddu isku wada mid ma aha ummaddana leeya ha wada codeeyaanoo xagga codkoodu bataa la raacaya isku wada nooc ma aha qaar aan mudnaynba cod iyo afti in laga qaado cidi aanay waxbaba u dirsan oo koob sii jeeda aan soo jeedin la odhanay mas-uuliyad darradiisa awgeed baa ku jira kuwa madaxda doorta iminka yaa ka mid ah marka ahlulxalli walcaqdi miyay jiraan dee maya de hadda waa sax maaha san wax loo doortaa marka laga yimaado inay tahay dariiqadaa khaldan mafaasidda iyo dhibaatooyinka ay wadataana xadid walaa xaraj dee kow iyo laba lama odhan karo way badan hadday tahay mafasid diiniya mafaasidda waxa weeye dhaqaale ay leeyihiin mafaasidda dhaqan ee ay leeyihiin aad ka eegtaba waa mafsadadii oo guuraysa weeye oo doorashooyinka aynu gallo waxaa laga qaadaayo laga dhaxlaa dadku inay kala fogaadaan oo ay ku kala durkaan waayo ummaddu way qaybsan tahay marka horaa maxaa loo qaybiyay ilaa axzaab siyaasiya soo ma xisbiye siyaasadeed iyadoo marka horeba reere loo kala fadhiyey oo reer waliba dee ka kale waxa weeye uu u arkayey ama inuu waxa weeye dee ka xoog badan yahay ama uu si unu la ysu qaniinsanaa oo marka horeba taa loo kala fadhiyey haddana axzaab loo sii qaybiyey ummadda marka shayga koowaad ee laga dhaxlaa waa tafaruq iyo kala tag iyo tafaraaruq weeye doorashooyinka inagu aynu qabsanno marka la eego ee gaalada xaggooda inagaga yimi waxaa laga dhaxlaa oo khaladaadka ka yimaada ka mid ah inaanay dadku isweydiinin ummadda taladeeda iyo hoggaaminteeda yaynu ku aaminaayo u wanaagsan halbeegu ma noqdo inagu aynu ku dooranno madaxda keebaa wanaagsan kee lacag badan iyo keebaa reerka iyagaa ah iyo keebaa intana aynu ku doorana iyo kee wax laga helaya intaas xataa dadka iyaa u wanaagsan iyo waddanka iyaa waxtaraya iyo kuma dooran marka waa qiimeyn iyo halbeeg aan meel la haysan weyn waxaa kaloo laga dhaxlaa khaladaad fara badan oo diinta laga galo oo iyadoo dariiqaa la isu dooranayaaba diintii uu baalmarsan yahay ayaa haddana dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in hadday dhaqankii suubanaa iyo qiyamkii islaamiga ahayd ay tahay laga waa laga fogaadaa oo cayda iyo afxumada iyo way iswada higaadinaya soo ma marna wuxuu ka odhanaya waa dimuqraadiyade oo dimuqraadiyaduba waxay ku ogolanaysaa qofka inaad caydo ama aada wax ka sheegto yay ku oggolaanaysa mase macay baa la ysku doortaa dad maanto dhan dadka caydo ama uu isna kucaayo oo maantao dhan wadaanuun iyo inagayna shacabkay ka arkeen soo moog siyaasiyiintu shacabkay ka arkeen afxumaanta iyo waxan inay ugu badiso taasaa markaa keenaysa mid waliba ka kale inaanu u turinba oo beena la iska sameeyo oo haddii la doono hadalan u odhan laga sameeyo qofkii noocuu doonaba ha noqdo ama dowlad ha noqdo ama xisbi kale ha noqdo manaa mafaasideeday ka mid tahay waxaa kaloo xusid mudan marka ololaha la gaadho iyo khaladaadka waaweyn ee la galo rag iyo dumar habla iyo inamo isdhex qaadaya isdhex ordaya oo maxaanku dhahdaayey keliya waxaa la eegayaa oo nin waliba wuxuu eeganaya dadkan soo xaadiraya hadda berrina marka kalanba u xaadirayaan soo ma ogin ololaha maalinta maantana isagay la joogaan berrika kale la tegayaan berrika kale intana iyagu deeba yaaba waaba camalba de wuxuu moodayaa un dabeetana boqolaalkan qof hor jooga inay keligii isaga unu sacabinayaan hadda hadduu yimaado maalinta kale waa isla kuwii weeyi oo kan kale u camiro calankiisi soo qaatay soo maaha waxaa intaa sii dheer dee fisqiga iyo xumaanta dhaca maalmaha waa xilliyada zinada ugu faraha badan dhacdo waa xilliyada maxaanku idhaahdayey caruurta aan dariiqada saxda in ku dhasha ay wada calool galaan weeye sagaal bilood baa laga tirinaya marka laga bilaabo ololaha <laughs> sagaal bilood markay dhammaadaan baa la sheegaya ama mid la tuuray iyo wax halkan lasoo dhigay iyo mid meelaha la geeyey iyo waa kaa halkaasu baa laga tirinayaa marka mafaasid iyo dhibaatooyin badan bay leeyihiin runtii doorashooyinka noocaasa inagu aynu galo waxaa la yaab leh gaaladiina waynu ka soo qaadanay habkii qaalo gaaladu ay ugu dhaqmayeen bahashana uguma inaan dhaqmin iyagu ismana caayaan ismana laayaan de laakiin ila wixii baa isku walaaqano waxaad kale waa mushakal waa dimuqraadiyad iyo qabyaalad soo ma dhinac wuxuu ku waa dimuqraadiyado waxayna waddan dimuqraadiyo haye xaggan kalena qabyaalad iyo reer haddaanu ree hebel nahay waxaanu ku biirnay haddaanu ree hebel le waxaanu nay yani waad arkaysaaba dee marka ba hal meel ay haysataba wareertay way wareertay maqli jirtay wareerisay ku xidheen bahasha daatana meel lagu tiiriyaba la garan maayo tii gaalku watayna oo wada dee dhamaystiranna ma aha teenii la yaqaanay ee hagaagsanayd ee madaxda lagu xulanayo islaamku sheegayna ma aha oo waxaa isku dhex yacsan oo gaaladuna waxaa ajiiba inaynaan raadba qaadin tallaaboba qaadin bay ugu talo galeeno bal adigu eeg hadday dowlad cusub timaaddo haddii mid kale yimaado waxaa la gaadhaayoo doorashada kale la gaadhay iyadoo la ishaysto soo maa iyadoo la iska laalaado oo aan la ladinba oo aan la degin baa tii kale la gaadhaya intii horena tii hore khilaafkeedaa sii inta tii hore khilaafkeedii iyo isnicii ka dhashay socdo bay tii kale soo dhowaanaysaayo waxaa la isku qabsanayaa qaba iyo qaban maayo basba bilaabanta haddana marka yani waxaa laynagu xidhay maxay hal aan dhamaanayn waynu dawaqnay dadkeenina dantoodii bay seegeen xataa mid aan siyaasi ahayn baa ku dawaqsantay labada imika ma wada shaahaynaysaaba waxay sudeen yaa soo baxayaad u malaynaysa <laughs> falanqayn bay gelaya maxaa kaa galay soo baxaya soo maha danta adigu maxaa maxaa kaaga shan iyo tobana maba la gaadhina maxaad ka falanqaynaysaa qorsho kale iyo hawl kale miyaad ka hadisha waxay falanqaynayaan labadan kee soo bixi doona kaa ama saddexdan keebaa soo baxaya ay ka hadlayaan dadyawa kale sidaa maaha halka soomaalidu wada siyaasi ka yihiin islaan iyo oday iyo inan yar iyo iyadoo un la hadal hayo dadyawa ummadaha kale sida maaha xataa gaaladaba hashan wadatay iyagu soo karkariyey sidaa maaha ninku dantiisu ka hadlayaa siyaasaddana ciddii taqaanay ee karkarin jirtay buu u daynaya waa ka shacab buu ka yahay shaqadiisu iska qabsanaya hadday xilligii shaqada kaga beegantana xataa codayn maayuu iska deynaya hadduu doono waayo shaqadiisa uga muhiimsan inaga laakiin bahashioo soobo dhowaanba baa dadka qaarkood wax kalaba inay ka hadlaan ay daayeen deetana iyadu unbaa la subcinaya baa la hadalhaya waxay taasi caddaynaysaa sida aynaan u aqoon danteenna iyo qofku inuu isagu ka hadlo wixii dan oo qabsado shaqadiisa waddamada qaarkood hadday maalin shaqo ku beeganto dadka soo baxaaba way yaraadaan wax dooranaya waayo dee dadku way shaqaysanayaan nin waliba camal buu leeyahy soomaali unbaa laga hayaa maanta doorashaynu geli laynaa fasaxa gebigeennaba may fahamte laakiin ummadaha kale fasaxna ma galaan shaqadooday iska qabsadaan nin waliba xafiiskiisa iska jooga iyo meheradiisa hadday shaqadiisa seejinaysa iyo dantiisana tagiba maayo inagana waxaa laga yaaba inu hahdo waan ku celcelinaya maanta shaqa kale maanahay inuu afartan jeer codayo iskaga ceeshado maanta macnaa waa waa sida aynu u kala durugsanay bahal aynaan kabasatigeedii iyo baaxaddeedii iyo awooddeediiba lahayn oo dimuqraadiyad la yidhaahdo baa laynagu soo dhex tuuray waxaynu ka dhaxalay ismac iyo kala tag iyo kala fawaanshiyo iyo ummaddiioo isku dir wax kale aan ka faa'iday taasaa laga yaabaa inuu qofku kuu barakeeyo ku ha waynu fiican nahayo waddan dimuqraadiya baynu nahay waayo keliya bahasha waxaynu ka fahnayba ilaa dimuqraadiyaddu waa iska waxa weeye waa dhaqan gaale xukunkoo lala kala wareego iyo inuu qofku siduu doono isaga hadluu ku ha waa dimuqraadi dadka soo caayo qof walba wax ka sheego mid walba duro ayuu ka waa dimuqraadiyada ka soco dadka maxaad u cayda kii kalena wax weynba uma arkaba isna intaa in lagu kusoo jawaabay marka baashaa sharkeedu waa badan yihi fitankeeduna waa badan yihi xilligeediina hadda waaba aloosan yihin soo ma hadda ha waa xilliyada ugu hawsha badanta waa xilliyada xataa rag wadaadiyo dhex qaadaan baasha fitantu waa khatar ma laha fitantu kanaa wadaada iyo kanaa waranla iyo ma kala taqaano marka qaar budaadkeed ku qaadanaya oo adoo lahaa nin khatara baanu baashu waa xaaraan inaga ilaali baa laga maanta adoo ololaynayaba lagu arkaba suma dhici karto dabcan way dhacaysa marka baashaa fitanteeda ilaahay haynaga badbaadiyo sharkeedana ilaahay hayna dhaafiyo si khayrna ilaahay haynoogu dhameeyo laakiin dhalinyaradu waa meelaha in badan dee qofku waxaa laga yaa fitanku inay ka soo geli karaan baashaa ka taxadara fadlan rag iyo dumarba la yaabin oo hays odhan oo aniga xaggay soo mari doonta oo aniga kule way dhici kartaa ile fitanta qof odhan kara waan la ballamo aniga iiman mayso oo aan ku dhaha iman ma jiro ninba meel bay ka heshaa ilahay naga badbaadiyey in ka hadalkeeda iyo falanqaynteeda iyo in waxa weye qofku uu ka gaabsado waa xilligii ay ahayd dadku inay ka gaabsadaan iska dhaaf in loo hanqaltaago oo la hor ordana hadalkeeda badda waxaana xusid mudan bahashaa hadii lagugu arko adoo marka hore wadaad ahaayo umada qaala lahu qaala rasuul loo hortaagnaa kitaab weysitay lagu arko adoo dhex ordaya cidi waxba kaa dhegaysan mayso mistaaqiyadeedana halkaasa kulunta ogo mistaaqiyadeedu halkaasa kulumaysa dabcan marka waana xilliga maalinta lagu arko adoo mid la socdo ama iyadoon cid ba adan la socon baa laga iskagaa tuhma iminka lagu dhaahdo maalin dhaweed sidaasuu yara hadlaya malaha qoladaas u jeeda hadda waxba umaad jeedinba bal ka warran haddaad si toosa u dhex qaadana ood ololaha qayb ka noqoto adoo khamiiskaagii xidhanoo dhex ordaya waxa weeye qofkaasi uu ku dayay isagaa istoogtay qofkaasi dabcan ummaddana waxba uma sheegi karo laa khudbad baan u geli karin waa kii shalay dee baa nin waloo galaa baasha wuu ogyi ka ku jiray iyo ka ololaynayaaba way ogyihin baasha inaan khayr lahayn dhibteeduna badanta hadda adoo wadaad oo aqoontii diinigeeda xambaarsanna de waad sii garanaysa marka baashaa shar un baa laga dheefayaa in laga gaabsada muhima waxayna geliyeen cumar bn khaaab radi allahu canhu markii dhaawucuu gaadhay dhe uu arkay inuu xanuunkan ku baxay dhaawaca waa kaaso lix saxaabin buu soo xuray si ay u soo xushaan ciddii madax u noqon lahayd muslimiinta bahasha gebigeedaba waa la soo koobay waa lix saxaabi inay iyagu hadda waa iyago inay iska dhex mid ka ah, oo waxa weeye ay ka dhigaan qofka khaliifada noqonaya waana dariiq ka mida ah saxda wax lagu doorto dhaqaalana kumuu burburin hawl kale lama gelin la iskuma nicin lixdoodaas unbaa ciddii mudnayd oo cumaan binu bay u doortay inuu cumar dabadiye khilaafada qabto basba warkuba uu soo dhammaaday dariiqada noocaasa haddii la marayna wax badan baa inoo badbaadi lahaa ummaddaa kale badbaadi lahayd khilaafkaa yaraan lahaa dhaqaalaha inoo marxi lahaa intee dhaqaalaha ku baxda mar waxaynu ka baqan ka cabannaa faqri waddan faqiiraynu nahayo dunida saddexaad baynu ku jirnaayo marka la eego waxa la bixinaya iyo dhaqaalaha la bixiyo waxaad ogaanaysaa wadanka dhaqaala inuu yaallo ololaha ku baxay ee shidaalka ku baxay calanka ku baxay hablaha yarare jaasaya ku baxaya ee kullu haada waddanku inuu dhaqaalo la circiri ayaad laakiin meel aan ku habboonayn un la dhigay waayo lamaa axasa cumaru radia allaahu canhu cumar markii uu dareemay bilwafaati geeridiisi inay soo dhowaatay cahida wuxuu kula ballamay bishura inay ka tashadaan fi ikhtiyaari alkhaliifa khaliifada doorashadeeda ilaa sittatin min kibaari asaxaaba lix ka mida raggii saxaabada haldoorkooda ahaa iyo hormoodkooda wahum raggaa uu kula ballamay inay ka soo tashadaan waxay kale ahaayeen caliyu bnu abi aalibin cali bnu abi aalib wa cuhmaan bnu cafaan iyo cuhmaan bnu cafaan wazubayru bnu lcawaam iyo zubayr bnu cawaam wa sacad bnu abi waqaasin wa cabduraxmaan bnu cawf wa alxat bnu cubaydillaah wakhtaara cabdallaahi cumar inankii cabdilaahina wuxuu u doortay oo ibnahu inankiisii ah oo u u xushay liyashhada ijtimaacahum si kulankooda iyo arrinkooda uga noqdo oo goobjoog waxa wey uuga ahaado walaysa min almri shay-un talada iyo falanqayntana waxba kumuu lahayn isagu ee cabdillahi inuu ama u adeego ama uu ka ag dhowaado ayuunbaa uu u agdhigay cumar oo waxa wey uugu diray uma dabeetana tuwufiya radia allaahu canhu cumar waa loo oofsaday wa dufina waxaana lagu aasay bijiwaari saaxibayhi labadiisii saaxiib agtooda rasuuli illaahi sala allahu alay waslam waa rasuulki ilaahay wa abi bakrin iyo abu bakr radi allahu canhu wa kaana cumruhu cumar da'diisu waxay ahayd yowma wafaatihi maalintaa uu dhintay alaaata wa sitiina sana saddex iyo lixdan sano wa muddatu khilaafatihi muddadii khilaafada uu hayay talada uu hayayna ummadda madaxda u ahaana waxay ahayd cashru sanawaatin wa sittatu ashhurin wa arbacatu ayaamin toban sano ee toban sano iyo lix bilood iyo afar maalmood maada facala cumaru cumar muxuu sameeyey xiinamaa axasa markii uu dareemay bidunuwi ajalihi geeridiisa inay soo dhowaatay man humu sita yay ahaayeen lixdii ragga ahaa alladiina kuwaasoo ikhtaarahumu cumar u doortay lishuuraa inay ka tashadaan oy ka soo arrimiyaan cidda talada muslimiinta qabanaysa limaada khtaara bnahu cumar muxuu u doortay inankiisii cabdallaahi cabdilaahi ahaa macahum inuu la joogo muxuu ugu doortay kam kaana cumruhu cumar da-diisu misay ahayd yowma wafaatihi maalintii uu dhintay kam muddatu khilaafatih intii talada uu hayeyna yani muddadii uu khilaafada hayay intee sano ayay ahayd wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allahuma wslm calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira